الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد sheikhu wuxuu inoo taxaya aayaadkii ka hadlayay magacyada alle subxaanahu wa tacaala iyo tilmaamihiisa aayado badan baynu soo marnay waxaa ka mida ah qowlullahi jala wacala wahuwa alghafuuru lwaduud waa laga qaadanaya waa laba magac magac kastana tilmaan baa laga qaadanaya ayib waxaa ku guda sugan aayaddaas alkafuur alwaduud naam sifat lkufraan waa ku sugantah inuu dembiga dhaafo iyo ifat nacam inuu ilaahay yahay mid wax jeclaanaya marka alwaduud waxaana laba macnaba waa lagu macnaynaya waduud oo ah bimacnaa faacil wa bimacnaa mafcuul somahe in la jeclaado iyo isagu inuu wax jeclaado labada waxaanu tilmaanay keebaa si munaasiba bimacna alfaacil oo afuur uu la mid noqdo afuur isagaa dhaafaya waduudna isagaa jeclaanaya ayb kul man alayha baan ka bilaabn wejiga sooma wa qawluhu tacaala iyo qowlkii alla u yidhi baa ka mida ah. nusuusta ifaatka ee asmaada ka hadlaysa kullu man mid dhammaantii calayha dhulka dushiisa jooga faanin waa mid dhammaanaya oo baaba'aya wayabqa waxa soo hadhaya wajhu rabbika rabbiga wejigiisa ayaa soo hadhaya duljalaali wejigii weyninka u saaxiibka ahaa iyo wlkraam harafta u saaxiibka ah iyo wa qowluhu tacaala kullu shayin shay dhammaantii haalikun waa mid halaagsamay ilaa wajhahu wejigiisa mooyaane shiikhu labadan aayadood wuxuu u soo qaatay sifat lwajhi in ilaahay loo sugayo inuu weji leeyahy wejigaasina waa mid ilaahay u qalmo waa la sugaya oo la caili maayo oo ilaahay laga madhnaysin maayo marka la sugana wejiga biniaadamka ama makhluuqa lagu shabihi maayo waa ibaatan bila tashbiih wa tanziihan bila taciil khalqigana waa laga nasahaya iyadoo sifadiisa aan loo diiday waana loo sugaya iyadoo aan cidna loo ekaysiinayn ifa wajhi waa waxay ka mid tahay oo shiikhu halkan inooga galay ifaadka qayb ka mida ah oo loo yaqaano aifaat alkhabariy ifaatka khabariga ah waa daatiya khabariya waa ilaahay weligiiba uu ku sifaysnaa weligiibana uu ku sifaysnaan doono lam yazal walaa yazaalu muttaifan biha waa daat waxay kaloo tahay ifatu daat ay kasii tahay ifa khabariy yani muctamida cala alkhabar aayad iyo xadiiun baa lagu sugaa majaal caqligu uu ku suga ma laha yani muctamidat cala alkhabar faqat cala daliil min alkitaabi wasunna waxaa lagu magacaabaa ifaat daatiya khabariya waxaana looga jeedaa marka xaggeenna laga eego waa wixii xubna ah markaynu ilaahay ka hadlayno odhan mayna waa xubnihiisii odhan mayno sideedan ilaahay ugu sugayna laakiin markaynu dhinacayna ka eegno magacyadaas maa musamaaha binisbati lana abcaadun wa ajza marka xaggeenna laga eego qacmo iyo wej iyo indho iyo tilmaamaha la midka inoo soo socda waxaa la yidhahdaa ifaatun daatiyatun khabariya baa waxaa khabari loogu bixiyey yani samciga iyo basarka iyo cilmiga iyo nolosha kuwa noocaasa caqligu majaal buu u leeyahay uu ku sugo amaa kuwan daliilun ayaa loo cuskanaya daliilun baa sheegi kara tilmaamaha noocan laakiin marka la tilmaamo ilaahay inuu cilmi leeyahay waxaa la yska garanayaa inuu nool yahay marka ilaahay loo sheegay inuu wax abuuro samaawaadkuu abuuray haddii loo sheego waxa la yska garanaya oo caqligu garanaya inuu aqoon ku abuuray awood inuu leeyahy iyo wixii lamida laakiin sifaatka noocaana daliilun baa lagu sugaa qolada mucailada diidaysa waxay leeyihin waxaa looga jeedaa weji waxaa looga jeedaa ilaahay daatadiisa kullu shayin haalikun ila wajha wayabqa wajhu rabbik yani ilaahay daatadiisa ayaa soo hadhaysa macnaha noocaasna waa laysku waafaqsany xataa culimada qaar ahlu sunnaha ka mida markay aayadda macnaynayaan kullu shayin halikun ilaa wajha ay ilaa daatah bay yidhahdeen daatadiisa laakiin culimada ahlu sunnaha sidaa ku macnaynaya iyo qolada diidan waxay ku kala duwan yihiin culimada ahlu sunnuhu waxay leeyihiin ila wajhahu ay ila daatahu almuttaifati bilwajhi ilaahay daatadiisa wejiga ku sifaysan mooyaane saasay u dhigayaan macnuhuna wuxuu u dhacay oo ujeeddadu ay tahay ilaahay baa waxa weeye subxaanahu wa tacaala soo hadhaya oo baqaagiisu waa abadiya oo hadhaagiisu ama baqaagiisu ama jiritaankiisu uu yahay mid daatiya oo ilaahay waxa weeye daat ahaan uu xaq u leeyahay wailaa nusuusta waxaa lagu sheega waxyaabo baaqi noqonaya oo aan baaba'ay amaaniyatun xukmu lbaqaa'i yacumuha min alkhalqi wاlbaaquuna fi xayiz اlcadami wahiy alcarshu wاlkursiyu naaru wajannat cajabun waarwaaxun kada allawxu wاlqalam yani sideedaas oo lagu sagaaleeyo ajsaad اlambiya ma baaba'aan in allaha xarama cala alard an taakula ajsaad اlambiya laakiin kuwa baqaagoodu waa liibqaa'i illaahi tacaala iyaahu ilaahay baa baaqi yeelay baqaagoodu daati ma ah ilaahay wuxuu awoodaa inuu baabi'iyo laakiin ilaahay baa ugu talagalay inuu baqaa siiyo waa mid la siiyey laakiin tan alle loo sheegaya waa mid daatiya oo isagu mutaystay baaaga all waa daati wey baaaga makhluuqaadka kale loo sheegayna waa mid alla siiyey subxaanahu wa tacaala marka aayaddaas taawiilka lagu awilayo ilaahay daatadiis waxaan leenahay qofku hadduu wejiga sugo oo aayaddana uu daata ku macneeyo waa macno waxa weeye la aqbalayo laakiin in lagu macneeyo daato aan weji la sugayn kaasaa tawiil ama taiil qoraya waxyaabaha bushinaya waxaa ka mida ah. in daata keliya waxa weeye looga jeedo oo wejigu aanu maqsuud ahayn wejiga ayaa la tilmaamay oo la sifeeyey wayabqa wajhu rabbika duljalaali wlkraam haddii rabbika la sifayn lahaa waa mudaafun ilayh waxay noqon lahayd diljalaali wlkraam bay noqon lahayd laakiin hadda waxaa la sifaynaya waa weji wayabqa wajhu rabbika rabbigaa wejigiisaa soo hadhaya duljalaal wejigii u saaxiibka ahaa weynida u saaxiibka ahaa idan waxaa la sifaynaya waa wejiga weyn iyo wlkraam waxa weeye sharafta u saaxiibka ahaa haddii daata looga jeedo keliya waxay noqon lahayd rabbika in laga sifeeyo ayay noqon lahayd waxaa kaloo inoo sii xoojinaya axaadiista nabigu calayhi salaau wasalaam ilaahay wejigiisa inuu tilmaamo u sheegay wejigiibaa tilmaama loo sii sheegay marka masjidka la soo gelayo acuudu billahi alcaiim wa biwajhihi alkariim wa sulطaanihi alqadiim min ashayaan alrajiim wa biwajhihi alkariim wejigiisa sharafta leh daatadiina waa la sheegay acuudu billaahi alcaiim ilaaha weyn ayaan magan gelaya wa biwajhihi lkariim wejigiisa sharaftalana waan magangelaya waxaa kaloo la mida ah xadiidka abi muusa ee saxiixa ku yimi ee nabigu leeya calayhi salaau wasalaam xijaabuhu nuur ilaahay xijaabkiisu waa iftiin waa nuur low kashafahu hadduu faydi laha la axraqat subuxaat wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalq iftiinka wejigiisa ka baxaya ayaa waxa weeye ciddii uu gaadho baabiinaya ama gubaya marka adiladaasoo dhan waxay noo tilmaamaysa alla subxaanahu wa tacaala weji xaqiiqiya inuu ku sifaysan yahay daata keliyana inaan lagu awilayn haddii aayadda daata lagu macnaynayo waa inay la socotaa macnaha weji waa inuu la socdo culimmada qaarna waxay dhahdeen waxaaba fiican in wejiga la sheegay asal laga dhigo daataduna laazim ka dhalanaya ay noqoto macnuhu muxuu dhacay wayabqa wajhu rabbik wejiga rabbigaabaa soo hadhaya waa wejigii xaqiiqigaha haddii wejigu soo hadhayana waxaa ka laazimaya daatadoo dhan inay soo hadhayso waayo suuragalmaa in la wejigiibaa baaqiya daatadii kalena way baaba'o oo dilaalat luzum ay noqoto daatada la dambaysiiyo marka labada macnaba waa sax in inta daata lagu macneeyo in looga jeedo wejiguna uu ka mid yahay ama in sida kale loo dhigo wejiga sidiisa loo sheego dabeedna laasimku uu yahay haddii wejigii lasoo reebay inay laasimsanayso daatadoo dhanina inay waxa weeye soo hadhayso idan ifat wajhi baa labada aayadood inoo tilmaameen waa in sideeda loo suga wey mana gaadhayno cilmina ku koobi mayno qaabka ay tahay iyo xaqiiqadeeda alla unbaa og subxaanahu wa tacaala laakiin sidaa loo sugay ayaynu inagu u sugaynaa wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla ayaa la mida maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya markii ibliis alla ula hadlayay ee uu diiday nabi aadam inuu u sujuudo ayaa alla waxa uu ku yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday an tasjuda inaad u sujuuddo lima khalaqtu kii aan ku abuuray biyadaya labadayda qacmood wqowluhu tacaala qowlkii alla uu yidhi waqaalat ilyahuudu yahuuddu waxa ay tidhi yadullaahi qacanta alle maqluula waa mid xidhan weeye oo waxba bixinayn ullat aydiihim qacmahooda ayaa la xidxiday walucinuu waa lagu lacnaday bima qaaluu wixii ay ku hadleen yani hadalkii ay ku hadleen sababtiis bima qaaluu ay bisababi qowlihim qowlkooda sababtiis ayaa lagu lacnaday oo naxariista looga fogeeyey bal iska daaya yadaa ilaahay labadiisa qacmood mabsuudataani waa kuwa fidsan weeye yunfiqu u bixiya kayfa yashaa qaabka uu doono ayuu doona ayuu bixiya labadan aayadood shiikhu wuxuu kaga hadlayaa laba sifo sifo kale oo ka mida sifaatka khabariga ah ee waxa weeya daatiga ah waa sifat lyadayn ilaahay inuu ku sifaysan yahay laba qacmood labada qacmoodna waa laba qacmood oo xaqiiqiya oo sideeda alle subxaanahu wa tacaala loogu sugay oo wax taawiila ama tactiila aan waxwe lagu samayna marka la sugana aan tashbiih lagu samayna oo qacmaha biniaadamka ama makhluuqaadka aan loo ekaysiina aayaad badan baa sugaya shiikhu wuxuu inoo soo qaatay laba aayadood oo waxa weeye labaduba qacmaha ka dhigay taniye ka dhigay laba ka dhigay lima khalaqtu biyadaya waa laba biyadaya bal yadaahuna waa taniyo waana laysku waafaqsan yahay ahlu sunnati waljamaaca inuu alla ku sifaysan yahay laba qacmood oo laba ah oo muana ah waa laysku waafaqsan yahay culimo badan baa ijmac kusoo naqliyey waxyaabaha loo daliishanayana waxaa ka mida labadan aayadood qaacidaduna waxay tahay shayga muanaha ah haddii la sheego cadadunbaa looga jeeda haddii carabtu muana isticmaasho cadadun baa looga jeeda iyadaan haddii la yidhaahdo waa laba qacmood laakiin haddii la isticmaalo jamac waxaa suuragala in mid looga jeedo laakiin mid la weynaysiinaya looga jeedo oo sluub luqada lagu yaqaano marka laba maadaama loo isticmaalay waa ujeedo iyo maqsuud looga jeedo qacmaha alle subxaanahu watacaala laba inay tahay saa waxaynu u leenahay waxaa jira aayado kale oo waxa weeye mufrad iyo jamacba qacmaha alle subxaanahu watacaala loo isticmaalay tabaaraka aladii biyadihi lmulku biyadika alkhayr waa mufrad biyadika biyadihi yad llah fawqa ydiihi mufrad baa la isticmaalay waxaa kaloo la isticmaalay jamc awlam yarow ana khalaqna mima camilat ydina ancaama awlam ah, yarow ana khalaqna lahm mima camilat ydina ancaama ydiina ydi waa jamc waxaa laysu waafajinaya marka laisticmaalay eh, mufrad la isticmaalay jinsigaa looga jeeda jinsu sifa ayaa looga jeeda qaacidaduna waxay tahay almufradu almudaafu ila macrifatin yacumu mufradka keliga ah haddii macrifo loo idaafeeyo daahir ha noqdo ama damiir ha noqdo damiiru muhaaab ama qaaim ku doona ha noqdo waa yad llah waa aahir baa loo idaafe biyadihi waa damiiru aaib biyadikana waa damiiru mukhaaab waxa weeye caam buu faaiideynaya caam buu faa'iideynaya oo bimacnaa diidi mayso dhan baa soo gudagelaya mid keliyana loogama jeedo marka mufradkan la idaafeeya waxaa lagu qaadayaa aayaadkii labada tilmaamayay oo shiikhuu inoo soo qaatay ama jamca iyada jawaabteedu waxay tahay alla subxaanahu wa tacaala tacdiim buu isticmaalay na aayaadka qaar anani iyo inani baa la isticmaala anana waa tii tacdiimka ahayd khalaqna lahum mima camilat aydiina marka jamaca waa loo isticmaala tacdiim baa loo isticmaala loogamana jeedo laba wax ka badan loogama jeedo taasi waa jawaab tacdiim looga jeedo culimmada qaar waxay kale ku jawaabeen aydiina waa jamac jamacana sida mujtahiri naani fi ra'yi imaam ximyari jamac waxaa ugu yar aba idan aydina waa jamac jamaca inta ugu yar baa lagu qaadaya si aayaadka kale loo waafajiyo oo laba ah sidaa haddii loo dhigana istiidi mayso waxaa kaloo ibnuqayim raximah llahu tacaala uu tilmaamaa marka cayn ama magac loo idaafaynayo loo idaafaynayo taniya ama loo idaafaynayo jamac loo idaafaynayo waa la jamciya iyadoo lafdiga laysu ekaysiinay aydiina na waa damiiru jamcin wey naadaasi waa damiiru jamcin marka aydiina maadaama qacantii loo idaafeeyey damiiru jamcin loo idaafeeyey ayaa magacii waxa weeye la waafajiyey cala sabiili lmushaakala fi lafd si lafdigu isu waafaqo haddii loo idaafeeyo mufradna mufrad baa laga dhiga biyadika mufrad baa laga dhiga waayo waxa loo idaafeeya waa damiir mufrada biyadihi haddii biyadihim loo idaafayn laha biaydiihim baa loodhan laha aydiihim baa loodhan laha marka biyadihi iyo yadullaahi mufrad baa loo idaafeeyey waxaa laga dhigay qacantii mufrad baa laga dhigay aydiinaana jamac baa loo idaafeeyey si loo waafajiyo jamac baa laga dhigay laakiin mar walba xaqiiqadu waa sidaa shiikhuu inoo soo naqliyay labada aayadood ay tilmaamayaan oo ah labada qacmood ee alla subxaanahu watacaala uu leeyahay waa inay laba yihiin taana qaacidadii aynu sheegnay baa xoojinaysa oo ah carabtu haddii ay sheegaan taniye hadday isticmaalaan cadadun bay uga jeedaan yacnii ma dhacdo inay laba isticmaalaan oo labada weynaysiin ay uga jeedaan laakiin xaqiiqadu ay mid tahay lama isticmaalo laba haddii la isticmaalo labaa looga jeeda laakiin ka badan haddii la isticmaalo oo jamaca waxaa suuragala mid la weynaysiinaya in looga jeedo khulaasatlqowl ahlu sunnati waljamaca saasay qabaan waa inay isku waafaqeen qolada awiilaya waxay leeyihin ilaahay gacantiisa waxaa looga jeedaa nicmadiis iyo awooddiis ayaa looga jeeda bal yadaahu mabsuudataan yacni nicmooyinkiisu way fidsan yihin laakiin macnaha noocaasi waxaan leenahay waa baail waayo hadii la ilaaqo yad hadii la ilaaqo luqada carbeed xaqiiqa waxay ku tahay acantay xaqiiqa ku tahay wax ka sarfiyana macnaha noocaas lama hayo ta labaad waxaa macnaha fogaynaya nicmo ama awood in lagu awilo tilmaamaha qacanta lagu tilmaamay baad diidaysa oo tilmaamo aad u badan ayaa ilaahay qacmihiisa lagu sii sifeeyey waxaa ka mid ah alimsaak ilaha inuu wax qabanayo waxaa ka mida aay ah wsamaawaat mawiyaat biyamiini waxaa ka mida ah alqabd wlbast inuu ilaahay wax qabanayo waxna fidinayo bal yadaahu mabsuudatan baa ka mida ah. axaadiista nabiga calayhi salaau wasalaam sidaas ile tilmaamo badan baa loogu sheegay waxaa la tilmaamay in allaha khalaqa alaaan biyadih ilaahay saddex buu qacmihiisa ku abuuray khalaqa aadama biyadih wa khalaqa jannata cadnin biyadih wa kataba tawraata biyadih alle subxaanahu wa tacaala nebi aadam gacantiisu ku abuuray oo sida ayaddii hadda ay tilmaamayso lima khalaqtu biyadaya maxaad ugu sujuudi weyday kii aan ku abuuray labadayda qacmood waa tilmaan acmaha loo sheego haddii la yidhaahdo qacmaha waxaa looga jeedaa nicmo ama awood baa looga jeedaa waxaa ka soo baxaya macno baaila ka soo baxaya waayo alla subxaanahu watacaala markuu la hadlayo ibliis ee uu doonayo aadam calayhi salaam inuu mutaysanayo in loo sujuudo xujada lagu keena waxay tahay fadiilo in la sheegay aadan uu dheer yahay oo ah ilaahay inuu qacmihiisa ku awooday laakiin awooddiisa haddii la yidhaahdo ibliis waa kala mid oo waa istifaaci lah oo wuxuu odhan lahaa anigaba awooddaadaad igu samaysa taa ma diidana ibliis ama nicmadaa inaad jirsiiso waa nicmo nicmadaadaad igu abuurtay laakiin wuxuu u fahmay laba qacmood oo alla leeyahay subxaanahu wa tacaala in lagu abuuray takale nabigu calayhi salaau wasalaam haddii nicmo iyo awood qacmaha looga jeedo saddexdan in lagu soo koobo makhluuqaadka ilaahay inuu qacmaha ku abuuro waxay noqon lahayd mid baaila ayay noqon lahayd laakiin taa waxaynu ka fahmaynaa saddexdaasi maziyo iyo fadiilo ay dheeryihiin makhluuqaadka kale ayaa waxa weeye sidaa loogu sheegay xadiidka cabdilaahi bni camr saddex baa lagu tilmaamay axaadiid kalena waxaa lagu tilmaamay afar baa lagu tilmaamay afar baa lagu tilmaamay khalaq allahu arbacata ashyaaa biyadi alcarshu wاlkursiyu wa aadam wa jannatu cadnin xadiikana afar baa lagu tilmaamay albanina waa saxiixi xadiikan kalena saddex buu tilmaamaya labada xadiiba waxaa lagu sheegay aadam calayhi salaam baa lagu sheegay halkaana waxaynu ka fahmaynaa qacmuhu inay yihiin qacmo waxa weeye xaqiiqiya ta kale lafteeda bal yadaahu mabsuudataan haddii nicmo lagu macneeyana waa in tacudu nicmat allahi laa tuxsuha nicmooyinka ilaahay waa badan yihiin lasoo koobi maayo laba nicmo maaha haddii awood looga jeedana ilaahay awoodihiisu waa awoodu waa awood ee laba awoodood ma aha qudradu waa mid keliya wey ifat marka dhinacii loo qaadaba waa baail wey marka waxaan leenahay ifadaasna sida ahlu sunnati waljamaca ay qabaan ana lilaahi yadayni waxa weeye intayn ilaahay laba qacmood oo laba ayuu leeyahy axaadiistuna waa inoo caddaysay wakiltaa yadayhi yamiin ilaahay labadiisa qacmoodba waa midig weeye labadiisa qacmoodba waa midig xadiidka cabdilaahi bni cumar ee saxiixu muslimka ku yimi ee tilmaamaya acanna ku tilmaamaya midig acanna bidix ku tilmaamaya waxa lagaga jawaabay waxa weey inuu shaad yahay axaadiista suganina waxay tilmaamaysaa ilaahay labadiisa qacmoodba inay midig yihiin jawaabtaas waa jawaab lagu jawaabay jawaabta labaad waxay tahay ilaahay labadiisa qacmoodba waa midig xagga macnaha macno ahaan oo bini aadamku ama makhluuqu sida badan haddaanu guranayn bidixla'aanu ahayn midigtiisa ayaa awood badan ama labadiisa qacmood midbaa awood badan oo sida caadiga ah midigtaa awood badan bidixduna way ka daciifsan tahay marka ilaahay labadiisa qacmoodba waa isku mid oo labaduba waa midig xadiidka kalena waxaa looga jeedaa lafdiga un in lagu kala duwayo oo xagga lafdiga un laakiin macno ahaan fari uma dhexeeyo ilaahay labadiisa acmoodba waa midig wey wqwluhu tacaal wbir lxukmi rabbika fainaka bacyunina wbir ku abr lxukmi rabbika rabbiga xukumkiisa ku abr fainaka adigu nabi maxamedow biacyunina indhahayaga ayaanu kugu ilaalinaynaa yani bimar'an mina waxifdin wakalaatin mina biacyunina ilaalin aanu indhahayaga kugu ilaalinayno oo aanu kaaga warhayno ayaad waxa weeye ku sugan tahay oo annagaa ku ilaalinayno wa qowluhu tacaala waxamalnaahu nuux waanu ku xambaarna waa ku qaadna cala daati alwaaxin ay cala safiinatin doon daati alwaaxin looxaan u saaxiiba iyo wadusur masaabiir um u saaxiiba tajri waa ku soconaysaa doontaas biacyunina indhahayaga ayay ku soconaysaa yani ilaalintayada aanu indhahayaga ku ilaalinayno ayay ku soconaysaa oo annagaa ilaalinayno jazaan abaalmarin lagu abaalmarinayo liman kaana kufar ciddii gaalowday wa alqaytu calayka wuxuu kaloo alla yidhi wa alqaytu calayk waxaan kuugu soo tuuray oo ku siiyey maxabbatan jacayl minii aniga xaggayga ka ahaaday oo aan ku jeclaanayo khalqigana aan ku jeclaysiinayo iyo walitusnaca si lagugu rabeeyo oo lagugu koriyo calaa cayni waxa weeye ilaalintayda walaytu alayka dushaada waxaan kusoo tuuray maxabatan mini jacayl waxa wey xaggayga ka ahaaday oo anigu aan ku jeclaanayo iyo waxaan kaloo ku siiyey jacayl dadku ay ku jeclaanayaan oo quluubtooda aan kalgacayl ku gelinayo iyo walitusnaca si lagugu koriyo oo lagugu rabeeyo calaa cayni waxa weye ilaalintayda aan waxawey indhahayga kugu ilaalinayo saddexdan aayadood weli waxaynu ku sugannahay ifaadka aynu ku tilmaanay aifaat daatiya khabariy ifat lcayn ifat lcaynayn ilaahay in indha loo sugo ayaa saddexdan aayadood inoo tilmaamaya ifat lcaynaynna waa ifo ahlusunnati waljamaaca ay isku waafaqsan yihiin in loo sugayo alla subxaanahu wa tacaala in loo sugayo aayadda koowaad wbr lxukmi rabika waxaa nabiga lagu yihi alayhi salaau wasalaam xukumka rabbiga ku sabr xukumkana waxaa looga jeedaa xukumka sharciga ah iyo xukumka qadariga ah, labadaba waa looga jeeda labadana waxaa sii qiimo badan in lagu sabro ka sharciga ah kaasaa sii fadli badan xukumka sharciga lagu sabrayana waxaa looga jeedaa hadduu xaaraan yahayna in laga sabro oo laga joogsado hadduu waajib yahayna in lagu sabro oo dhibkeeda iyo culayskeeda loo adkaysto oo la fuliyo sabirkaasina uu ka fadli badan yahay sabirka qaybtiisa labaad oo ah axkaamta alle qadariga ah ee uu inagu xukumay in waxa weeye loo adkaysto oo loo sabro wabir lixukmi rabbik fainaka biacyunina maxalu shaahidku waa fainaka biacyunina ilaahay waxaa loo sugay waxa weeye indha ayaa loo sugay waana la jamciyey jamcinta la jamciyeyna waxaynu kaga jawaabaynaa jawaabtii aynu kaga soo jawaabnay mima camilat aydiina na oo jamaca loo idaafeeyey na oo jamaca ayaa loo idaafeeyey dabadeedna waa la jamciyey si labada lafdi ay munaasib isugu noqdaan acyunina saasay ku noqotay aayadahan dambana walitusnaca calaa cayni mufrad baa loo idaafeeyey yaa mutakalimku waa mufrad mufrad baa loo idaafeeyey dabadeedna mudaafkii oo cayna waxaa laga dhigay mufrad baa laga dhigay si la iswaafajiyo taa waa la fahmaan filay qacmihii bay la mid tahay jamaca iyo mufradka saasaa looga jawaabaya laba isdiidaya maaha waa jawaabtii aynu ku soo bixinay labada qacmood aynu ku soo bixinay laakiin eh, yadayn iyo caynayn farqiga udhexeeya waxa uu yahay ilaahay laba qacmood oo laba ah in loo sugo waxaa loo hayaa adilo cadcad baa loo hayaa aayaad labadii aayadood axaadiis saxiixa wakiltaa yadayhi yamiin yaqbidhuna biyamiini uma yaqbidhuna bishimaali aayaat iyo axaadii badanoo saxiixaynka ku sugan baa loo haya oo taniyadeedu waa cadda labada qacmood ama ifat lcaynayn aayad tilmaamaysa laba inay tahay sida qacmahoo kale lama hayo axaadiia nabiga calayhi salaau allahuma hal xadii oo culimmadu ay daciifiyeen mooyaane oo ibn abidunya kitaabkiisa loo yaqaano kitaabu tahajud wa qiyaam leyl uu ku soo warinayo cuqaylina kitaabkiisa aducafa loo yaqaano uu ku soo saaray oo nabigu leey calayhi salaau wasalaam ida qaama axadukum midkiin hadduu salaada u kaco fainahu bayna caynay raxmaan ilaahay labadiisa indhood hortooda ayuu joogaa oo bimacnaa ilaahay baa eegayo aalacanay oo la socda caynayn baa la tilmaamay laakiin xadiidka noocaasi waa aciif ibraahim ibnu yaziid alkhuusi nin la yidhaahda ayaa ku sugan oo culimmadu ay daciifiyeen waana ta keentay cuqayli kitaabka uu ku jamciyey ducafada inuu xadiidkaa u sheego oo ducafada ayuu kaga hadlaa dabeedna nin kastoo uu sheego axaadiistiisa qaar ka mida ah ayuu sheegaa saasuu ugu soo saaray kitaabka ducafada xadiikaasi waa aciif oo ma sugnaa laakiin masalada waxaa loo daliishaday inay laba tahay daliilka ugu xooga badani waxa uu yahay xadiita ka hadlaysa dajaal ka hadlaysa uu ka mid yahay xadiiu cabdilaahi bni cumar ee bukhaari iyo muslim ku yimi oo nabigu leeya alayhi salaau wasalaam dajaal markuu ka hadlaya inahu acwar wa ina rabbakum laysa biacwar dajaal waa cawaranya ilaahayna ma cawarna culimmadu waxay yidhaahdeen luqada marka loo noqdo cawar waxaa la yidhaahdaa lagu tilmaama wixii laba indhood leh ee midi waxa weeye ay cawaran tahay ka noocaasa ayaa cawar la yidhahda marka macnuhu wuxuu u dhacay oo xadiika mafhuumkiisu uu yahay oo laga fahmaya waina rabbakum laysa biacwab ay lahu caynaani laysa fiihima cawar laba indhood buu alla leeyahay oo cawar aanu ku sugnayn cawarnaani aanay ku sugnayn waayo curfiga luqada carbeed cawar waxaa la yidhaahdaa qofka labadiisa indhood midi inay waxaysan tahay oo ay cawaran tahay kaasaa cawar la yidhahda marka daliilkaasaa ugu xoog badan oo ahlusunnati waljamaca ay u daliishadeen bacdu ahlilcilmina ijmac bay ku soo naqliyeen sida waxa weeye abulxasan alashcari kitaabkiisa ikhtilaaf maqaalaat lislaamiyiin wakhtilaaf lmusaliin wax laga fahmayo ahlu sunnuhu inay isku waafaqsan yihiin ijmaac inay tahay ayuu waxa wey kitaabka kusoo naqliyey cid isku khilaaftayna lama hayo oo waxa weeye caddaysay alle subxaanahu wa tacaala inaanu laba indhood lahayn waxaa jira ibnu xasm raxmat ullaahi calayh oo masaladaa ku siibtay oo isagu maadaama uu aahiriya alam taclamuu anii aahiriyun wa anii cala maa bada xata yaquuma daliilu nusuusta daahirkeeda qabsada ayaa markuu ka hadlayay masaaladan waxa waxaanu aaminsanna wa ana lilaahi caynan wa acyunan yani waa labada aay aayadaha lagu sheegay ilaahay inuu cayn leeyahay acyunna leeyahay ayaanu ilaahay u sugayna aayadihii sidoodii oo sidoodia ayuu waxa weeye qaatay laakiin sida ahlusunnati waljamaca ay qabaan sawaabkuna uu yahay xadiikaas saxiixaynka ku yimina loo daliishanayo culimmaduna ay caddeeyeen daarimi baa ka mida oo waxa weeye u daliishaday xadiikaa u daliishaday ibnu khusayma kitaabu tawxiid daarimi kitaabkiisa loo yaqaano alraddu cala aljahmiya ayuu ku caddeeyey iyo kitaabkiisa kale loo yaqaano alraddu cala bishri almarisi Eh, ibnu khusayma kitaab tawxiid ayuu ku cadeeyey eh, culimo badan oo salafkii ka mida ayaa mualafaadkooda ku cadeeya ilaahay in loo sugayo laba indhood oo taniy ah oo laba ah all in loo sugayo sidaasana ahlusunnati waljamaca ay qabaan aayaadkanina macnayaashaasa inoo tilmaamaya wabir lixukmi rabbika fainaka biacyunina aayadda hadda waxaa looga jeedaa oo maqsuudkeedu yahay ilaahay waa kula socdaa oo waa ku ilaalinaya oo waa ku aalacanaya culimmadu waxay ku macneeyeen bimaran mina wa xifdin mina ilaalintayada ayaad ku sugan tahay laakiin taa waxaa ku guda sugan oo laga fahmaya ilaahay inuu ilaalinayo oo nabigu calayhi salaau wasalaam ilaahay ilaalintiisa uu ku hoos jiro laakiin alle subxaanahu watacaala uu ku ilaalinayo eegidda uu eegayo iyo aalacada uu aalacanayo ee waxa weeye indhihiisa uu ku eegayo marka waxaan leenahay marka lagu macnaynayo bimar'an minna waa in la caddeeyaa waxa weeye wixii alle subxaanahu watacaala uu ku eegayo indhihii ah si aan loo tawiilin kuwa kalena waa lamid tajri biacyunina yani iyada lafteeda waxaa looga jeeda ilaalinta iyada iyo xifdiga inay ku soconaysa laakiin alla wuxuu ku ilaalinaya eegidda uu eegaya indhihiisa uu ku eegaya waa in indhihii la sugaa walitusnaca calaa caynina iyaduna waa lamid walitusnaca ay liturabba waa muuse markii waxa weeye ilaahay uu u geliyey fircoon qacantiisa ilaahay uu ilaalinayay ee uu kaga warhayay wqwluhu tacala qad samica allahu qwla alatii tujaadilka fi zawjiha wtashtakii ila allah qad samica allah ilaahay waa maqlay qowla alatii tii hadalkeeda tujaadiluka kugula doodaysay fii zawjiha ay fii shani zawjiha ninkeeda xaalkiisa iyo arinkiisa kaala doodaysay tujaadiluka loogama jeedo mujaadaladii muranka ahayd ee dooda ahayd loogama jeedo ee hadda waxaa looga jeedaa turaajicuka kugula soo noqonaysa kaala hadlaysa ayaa looga jeeda waayo nabiga lamay murmayn qisadayday u sheegtay nabiguna calayhi salaau wasalaam aayadan ugu jawaabay watashtaki u ashtakoonaysa ila allah ilaahay xaggiisa dhibkeeda u sheeganaysa nabigay u sheeganaysa calayhi salaau wasalaam nabiguna wuxuu ku hadlaya waxyibay ahayd ashtakadii nabiga ay u ashtakoonaysay maadaamay sharci doonaysay ilaahay xaggiisa laga sugayo ayaa waxa weeye laga dhigay ilaahayna waa ishtakoonayso waayo masalada xukunkeeda sharci ahaan bay doonaysa wallaahu alle yasmacu waa maqlaya taxaawurakuma hadalka isku celcelinta aad isku celcelinaysaan in allaha alle samiicun waa alle wax maqlo weeye basiirun alle wax arka weeye shiikhu halkan wuxuu inooga bilaabaya aayado loo sugaya all subxaanahu watacaala ifat samci wlbasar ilaha in loo sugaya maqal iyo arag waana laba sifo inta badan wada socda inahu huwa samiic basiir inahu samiicun basiir inta badan waa la wada sheegaa ifatu samci wlbasar ilahay inuu ku sifaysan yahay maqal uu maqlayo wax kastoo la maqlo samcun mutacaliqun bijamiici masmuucaat wax kastoo la maqlo alla subxaanahu watacaala waa maqlaya yasmacu jamiica alaswaat cala ikhtilaafi lugaat maca tafanun lxaajaat bay culimmadu yidhah yasmacu jamiica alaswaat codadoo dhan buu alla maqlaa maca ikhtilaafi lugaat iyadoo luqooyinkoodu kala duwan yihiin hadday tahay kuwa xayawaanka noocyadooda kala duwan iyo hadday tahay kuwa bini aadamka luqadahooda iyo lahjadahooda kala duwan ilahay waa maqlaya maca tafanuni alxaajaat iyadoo baahiyahoodu ay kala duwan yihiin intaba isku sii ayuu alla u maqlaa ifatu sam alla waa loo sugaya waxaa kaloo loo sugaya ifatu lbasar wax kastoo la arko ilaahay araggiisu inuu la xidhiidho oo u mutacaliq ku yahay oo alla subxaanahu wa tacaala uu arkayo basar koobaya makhluuqaadkao dhan koobaya inuu alla subxaanahu wa tacaala ku sifaysay eh, ifatu samci mar waxa laga dhigay ficil oo horeynu u soo ilaahay tilmaamihiisa qaabab kala duwan in loo sugo saddex qaab bay ahayd mid waxa uu yahay magaca in laga qaato samiicun waa magac samci baa laga qaadanaya midna waxay tahay ficil in ilaahay ficil ahaan loogu sheego samica allaahu alla waa maqlay iyasmacu waa maqlaya waa ficil wey ta saddexaadna maxay ahayd ya ta saddexaad maxay tahay ilaahay sifaadkiisa saddex qaab baa loo faa'idaystaa in sifadeeda sideeda loo sheego warabuka alghafuuru ay aaib almuttaif bاraxmaqad samica allah alla waa maqlay qowla ladiina kuwii hadalkooda qaaluu yidhi in allaha alla faqiiru waa baahany wanaxnu anaguna aniya kuwa kaaftoon baanu nahay sanaktubu waa qorayna maa qaaluu waxay ku hadleen maxalushaahidku waxa uu yahay samic allah ilaahay waa maqlay waliban halkaa waxaynu ka fahmaynaa maqalkani inuu yahay maqal khaasa waayo maqal waa maqal caama ah, oo ah ilaahay codadka inuu maqlayo maqalkani waa maqal khaasa ah, oo goodi u weheliyo goodi u weheliyo ilaahay waa maqlay qoladii sidaa ku hadashay waxay ku hadleenna waa la qoray yani tahdiid baa ku sugan tahdiid ayaa waxa wey ku sugan alla waxa wey uu u hanjabayo waqowluhu tacaala am yaxsabuuna bal yaxsabuuna ma waxay u malaynayaan anna anagu laa nasmacu inaanaan maqlayn sirahum waxay naftooda ay la siraysanayaan iyo wanajwaahum iyo waxay dadka kale kula faqayaan bala ha yani nasmacu sirahum wanajwaahum sirtooda iyo faqooda waanu maqlayna wa rusuluna rususha yaduna ladayhim agtooda waa malaa'igtii weeye yaktubuuna waa qorayaan waxa ay siraysanayaan ama ay ku faqayaan asir waxaa la yidhaahdaa qofku naftiisa wuxuu ugu sheekeeyo annajwana waa wixii uu qof kale kula faqay sir waxaa kaloo la yidhaahdaa wixii qofku uu cid kale kula siraysanay oo isla najwaha ah laakiin maadaama najwi hadda la sheegay sir waxa lagu qaadaya wixii naftiisa uu kula faayey cid kale hadduu kula faana waa najwa waa iidii wey ilaahay wuxuu inoo tilmaamay wixii xitaa qofku uu doonaya inaanay cid kale la maqal in waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala u maqlayo aayaddii hadda aynu soo dhaafaynay caaisha radi allahu tacaala canha waa tii lahayd qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha gabadhii markay ashtakoonaysay waxay tii gurigan ku sugnaabay tii hadalka ay ku hadlaysana waxba i dhaafayey waana qol keliya ayuu aha guri hal qolbu ayay ku sugnayd nabigu markuu gabadha la hadlayay waxay tii hadallada qayb baa i dhaafayey marka waxay tii subxaana aladii wasica samcuhu lswaat ilahay baa xumaan ka nasahnaaday maqalkiisu uu deeqay codadko dhan yani anoo qolka kula jira ayaa hadaladii waxay dhaafeen allana min fowqi sabci samaawaat ayuu waxa wey hadalkeedii wada maqlay dabeedna markiiba waxibaa soo degay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka aayaddanna waxaa laga hadlaya dadka wax siraysanaya ama wax la faqaya in alla subxaanahu wa tacaala hadalkooda maqlayo iyo wa qowluhu tacaala inanii anugu macakumaa macina ayaan ahay waa muuse iyo haaruun asmacu waan maqlaya waxa aad ku hadlaysaan iyo waxa laydinkula hadlayo wa ara waanan idin arkaya waxa halka aad joogtaan iyo waxa aad qabanaysaan maciyadani waa maciyada khaaska ah samcigan iyo basarkanina waa mid khaasa isaguna haddaynu soo tilmaanay mid tahdiida oo alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waan idin maqlaynaa xumaanta aad samaynaysaan iyo waxaad ku hadlaysaan dadkii xumaanta samaynayay haddana ambiyadii baa la leeyahay hadalladiinna waanu maqlaynaa oo waanu idinla soconnaa waanaanu idin arkaynaa oo ilaalina ay ku jirto yani hadalladiinana waa laydin waafajinaya aad ku hadlaysaan waana la idin ilaalinaya inanii macakuma waa maciya khaasa oo maciyadu waa laba midi waa caam oo makhluuqaadko dhan buu ilaahay la macya oo cilmi baa lagu macneeya wahuwa macakum aynamaa kuntum ilaahay waa macina meel kastoo aad joogtaan waa maciya caama waxaa looga jeedaa alixaaatu wlcilmu baa looga jeeda wax walba ilaahay inuu og yahay oo uu la socdo taasi waa mid caam qaybta labaad waa maciya khaasa cid gaara alla subxaanahu wa tacaala macooda inuu yahay in allaha maca ladiina taqw ladiina hum muxsinuun maca aladiina taqow waa maciyo ka duwan tii oo dhan ilaahay uu kula macaha oo maciyo looga jeedo ilaalin iyo waxa weeye uhiilin iyo ta'yiid waxa weeye looga jeedo annusratu watayiid baa looga jeeda maciyadaas waxa weeye khaaska waxa bacdu nnaas ay sheegaan macyo khaasa oo iyaduna dhinac kale ah wa macahum id yubayituuna ma laa yarda min alqowm markii laga hadlaya gaalada wa alle macahum macooda ayuu ahaaday dadka gaalada ah id yubayituun maa laa yarda min alqowm maray la baryayaan habeenkii ilaahay waxaanu ka raalli ahayn yani hadallo ay diyaarinayaan habeenkii marka waxay ku qaadeen maciya khaasa oo looga jeedo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu waxa weeye ciqaabayo oo waxa weeye u goodinayo tahdiid waxa weeye looga jeedo laakiin sida culimo badani ay u dhigayaan waa tii caamka ahaydun wey wa huwa macahum ay yaclamuhum alla waa ogyahay oo waa la socdaa markay waxaa samaynayaan waa tii caamka ahayd ee looga jeeda ixaadada looga jeeda wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla wuu hi alam yaclam miyaanay ogayn biana allaha alle yara inuu arkayo waxa uu samaynayo waa tii suura abu jahl baa laga hadlayay ara'ayta aladii yanha cabda ida salla ara'ayta in kana cala lhuda ara'ayta in kadaba watawalla alam yaclam miyaanuu ogayn biana allaha yara markuu dadka wanaagsan uu salaada u diiday ilaahay inuu arkayo waxa wey miyaanu ogayn waxaanu ka qaadanaynaa ifat ru'ya alla subxaanahu watacaala inuu ku sifaysan yahay inuu wax arko wa qowluhu tacaala baa la mida alladii allihii wey yaraaka ku arkayay xiina taquum markaad salaada isu taagayso waa allihii ku arkayay wa taqalubaka iyo gadgadoonkaaga iyo noqnoqoshadaada fi saajidiin kuwa sujuudsan aad la noqnoqonayso macuud inahu alla huwa isaguba asamiicu waa wax maqla alcaliimu ee waxa weeye cilmiga leh ayadan iyaduna waxay noo tilmaamaysa alla subxaanahu wa tacaala inuu wax arko ka u cibaadaysanaya iyo ka caasinaya iyo wax walba alla subxaanahu wa tacaala inuu la socdo yaraaka ifat ruya baa laga qaadanaya ficil ahaan baa loo sheegay wqowluhu tacaal waqul waxaad tiraahdaa nabi maxamedow icmaluu camal fala fasayara allahu ilaahay waa arkaya waa arki doona camalakum waxa aad samaynaysaan alla waa arki doona iyo warasuuluhu rasuulkiisu iyo wlmuminuuna muminiintu waa arkayaan wasaturaduuna waa laydin celi doonaa ilaa caalimi lhayb waxa maqan allihii ogaa iyo wshahaadati waxa jooga allihii ogaabaa laydin celinaya fayunabiukum waa idinka waramaya bima kuntum tacmaluun wixii aad samaynayseen ayaa laydinka waramaya aayadan iyadana maxalu shaahidka ama halka laga daliishanaya waa fasayara allaahu ilaahay waa arkaya waxa aad samaynaysaan ifat ruya baa ku sugan wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla uu yidhi wa huwa shadiid lmixaal watigimagaa ya waa weli soomaa halkaa waxaynu kaga baxnay aayado badan oo tilmaamaya ilaahay maqalkiisa iyo araggiisa oo sideeda loo sugay wa qowluhu tacaala halkan waxaa laga gelaya qayb kaloo sifaatka ka mida ah. qaybtaa waxaa la yidhaahdaa sifaatun muqayada waa sifaat la qayday ilaahay lagu ilaaqi maayo oo waxa weeye lagu sii dayn maayo ifaatun muqayada yani xaalad baa ilaahay lagu sifaynaya laakiin mar walba ilaahay lagu sifayn maayo wa qowluhu tacaala qowlkii allah wuu yidhi wa huwa alle shadiid lmixaal waa mid hagardaamadiisu ay adag tahay wy almixaal saa waa lagu macnay shadiid lmixaal ay shadiid lmakri waa alle hagardaamadiisu ay daran tahay hagardaamana waxaa looga jeeda in waxa weeye ciqaab lagu mariyo meel aadan ka filanayn ciqaab aadan filanayn in lagu mariyo ayaa waxaa la yidhaahdaa hagardaama la yidhahda in lagugu kadiyo ama adoo isdhigtay oo aamin qaba in waxa weeye lagu ciqaabo marka makri mar waxaa lagu macneeyaa alkhadiica in la isasiro waa lagu macneeya mar waxaa lagu macnayaa almakr bimacna alkhiyaana in la iskhiyaano waayo qofka la khiyaamayo wuxuu filanay aaminaad buu filanay khiyaano qofku filan maayo marka waa waxaanu filanayn wey yadana makri baa lagu macnaya laakiin ta alle subxaanah wa lagu tilmaamaya waa ta ah ciqaab aan la filanayn alle subxaanahu wa tacaala khiyaano kuma sifaysna waayo khiyaanadu mar walba waa sifatu damin waa min calaamaati lmunaafiqiin waa wax la ceebaynaya laakiin tanaynu ka hadlaynaa waxay tahay hagardaamada looga jeeda alla subxaanahu wa tacaala dadka caasiya ciqaabo ayuu ugu goodiyey marka qofku markuu dembi sameeyo ee uu og yahay dembi inuu sameeyo dadka qaar waa loo soo dedejiyaa cuquubada waana calaamad wanaagsan qofka in cuquubada adduunka loogu soo dadejiyo wanaagiisay ka mid waxaa dhici karta iyadoo qofka lagu imtixaanayo in waxa weeye dambigii uu sameeyey uu ku sii helo masaalix iyo uu ku sii helo oo loo sii nicmeeyo xoolo iyo caafimaadba waxa weeye la sii siiyo waata ilahay uu kitaabkiisa kaga hadla sanastadrijhum min xayu laa yaclamuun wa mlii lahum ina kaydi matiin aayaddaasa inoo caddaynaysa awalan sabaansan baa lagu samaynaya oo jaanis baa la siinaya waa la sugaya oo dib baa loogu dhigaya ciqaabta dabeedna waxaa ka dambaysa ina kaydi isdhigtay oo isla halkaa ka sii wada oo dembiga iyo gaalnimadaba waxaad ka sii qaadaysaa nicmo ayaa kaydkii ku imanaya oo alle subxaanahu wa tacaala ciqaabaya ciqaabtaasaa waxay kaga imanaysa meelaanay filanayn sida aayaadku inoo tilmaamayaan wa shadiid lmixaal waa haddii macnaha lagu macneeyo waana sida shiikhuu wato waxaa kaloo lagu macneeyey oo cali bn abi aalib laga soo wariyey wa shadiid lmixaal ay shadiid lhdi ilaahay qabashadiisu waa miday daran tahay waana laba macno isu imanaya oo ilaahay markuu makriga ku samaynayo waxa weey waa qabasho uu qabanayo iyo ciqaab uu ciqaabayo wa qowluhu tacaala baa la mida wamakaruu hagardaamay sameeyeen wamakara allah ilaahayna waa hagardaameeyey oo bimacnaa wuxuu ka ciqaabay meel filanayn wallahu allana khayru lmaakiriin kuwa wax ciqaaba ka ugu khayrka badan weeye waqawlu wamakaru hagardaamay sameeyeen makaran hagardaamay sameeyeen wamakarnaa makaran annaguna hagardaama ayaan ugu jawaabnay walxaal hum laa yashcuruun iyagoo aan daraymin oo aan ogeyn waqawluhu tacaala inahum yagu yakiiduuna dhagar bay samaynayaan kaydan yakiiduuna kaydan dhagarbay waxa weeye samaynayaan wa akiidu kayda aniguna hagardaamaan ku samaynaya ifaatkan aynu ku tilmaannay ifaat muqayada waa ifat lmakri ifat lstihza ifat lkhidaac ifat lkay intuba waa isku baab qaluu inamaa naxnu mustahziuun allahu ystahziu bihim yuhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum wahuwa khaadicu yakiiduuna kayda waakiidu kayda wamakaruu makran wamakarna makran waxaynu muqayad u leenahay alla subxaanahu wa tacaala ciddii ku samaysa ayaa wixii ay ku samaysay ayuu uga jawaabaa hadday isku dayaan ilaahay inay siraan iyagana ilaahay waa siraya hadday isku dayaan ilaahay inay alle subxaanahu wa tacaala waa hagardaamaynaya yani wuxuu ciqaabaya ciqaabaanay filanayn ayuu alle subxaanahu wa tacaala ciqaabaya haddii ilaahay ay ku jeesjeesaan ilaahayna waa ku jeesjeesaya marka ifaadkaas wuxuu alle ku fuliyaa ciddii nooceeda samaysa sidaasa waxaa loo yaqaanaa ifaat muqayada laba shayba waa la diidaya ilaahay magac in looga sameeyo ma bannaana alkaa'ib almaakir almustahzi almukhaadic ma bannaana ilaah in lagu magacaabo ta labaad in si sii daysan loogu sifeeyana ma bannaana oo la yidhaahdo ilaahay tilmaamihiisa waxaa ka mida annahu yastahzi wa annahu yukhaadic wa annahu yankur iyaduna ma bannaana laakiin waxaa bannaan in la yidhaahdo yakiidu man kaada lahu ystahziu bman ystahziu bihi yuhaadicu man haadacahu saasaynu lena waa ifaat muqayada si mulaa ilahay waxa wey subxaanahu wa tacaala loogu magacaabi maayo macnaha looga jeeda makriga iyo kaydkuna waa isku macni oo markay kaydka macnaynayaan culimada luqadu alkayd almakru bay odhanayaan almakru makriga markay macnaynayaanna alkeyd bay odhanayaan waa isku macno waxaana looga jeedaa waxa weeye qofku meel aanu filanayn in laga ciqaabo aayaddaasana inoo caddaynaysa gaaladii gaalnimada samaysay iyo fujuurka iyo talaxtaga cusaaduna waa la mid in allaha la yumli liaalim xata ida ahadahu lam yuflithu wkadalika ahdu rabbik ida ahad alqura wahiya aalima ina ahdahu aliimu shadiid dadka qaar intay xumaanta iyo foolxumada iyo macsiyada ka badbadiyaan oo xumaanta ay muujistaan baad arkaysa alla subxaanahu wa tacaala maca dalik in loo seetarheeraynayo oo jaanisyo la sii siinayo laakiin alla wuxuu tilmaamay dadka noocaasa mar walba cadhada alle iyo cuquubaadku inay u labanlaabayaan loo labanlaabayo marka la qabtana inaan la sii daynin inta badanna khaatuma xumaa loogu khatimaya qofka noocaas ifaatkaasina waa kuwaas wa qowluhu tacaala halkana waxaa laga gelaya ifaat kale ifat lcafwi iyo alciza iyo ifaat kaloo la mida ah ayuu shiikhu inoo tilmaamaya in tubduu haddaa muujisataan khayran wanaag aw tukhfuuhu ama aad qarsataan wanaaggii yani dadka aad u muujisaan ama aad siraysataan oo aad hoos u dhigataan wanaaggii aw tacfuu ama aad cafisaan can suu xumaan laydinku sameeyey dadka aad u dhaaftaan fain allaha alla kaana wa ahaada cafuwan mid waxa weeye cafiya oo dhaafa dunuubta qadiiran waxa weeye awoodle aayaddan waxaynu ka qaadanaynaa ifat lcafwi ifat lqudra in badan baynu soo tilmaanay qadiiran waa alla awoodle cafuwan alcafwu waa alsafxu wtajaawus ilaahay inuu kuu dhaafo oo kuu cafiyo oo uu kaa baabi'iyo wixii dembiga kaa dhacay wuxuu la macnayaa dembidhaaf almaqfira walcafw waa isku macna laakiin labada waxaa sii xeeldheer cafwiga almaqfira waa asitru waa dembigaagii in la asturo ayaa maqfiro la yidhahda miqfar waxaa la yidhaahdaa koofiyada birta ah ee madaxa lagu qariyo ayaa mikfar la yidhahda makfira waa sidaas dembigii baa la asturaya dambidhaaf waa kaas cafwigu waa la masaxaya cafa alathar raadku waa baaba'ay waa la masaxay shaygu inuu baaba'o oo raadkiisi xitaa la baabi'iyo iyo wixii ka dhalanaya iyaduna waa caf marka cafwiga ablaqsii ah isagaa sii xeeldheer laakiin guud ahaan inta badan labadaba waa in laysu dambi dhaafo waxaa kaloo aayaddan inoo tilmaamaysa waxaa jirta qaacide culimmadu ay yidhaahdaan magaca iyo tilmaantu haddii keligeed la sheego way wanaagsantahay walilaahi alasmaa lxusna way wanaagsantahay haddii jamci la sameeyo laba magac laysu geeyana labadii magacee laysugaye waxaa ka soo dhex baxaya wanaag kaloo dheeraada kasoo dhexbaxaya marka ilaahay awood buu leeyahy waa ifatu kamaal waxbuu cafiyaayo dhaafa waa ifatu kamaal laakiin marka laysu geeyana kamaal bay sii siyaadinaysa oo waxaynu fahmaynaa yani dadka qaar baa awood la'aan wax cafiya ya qof baa wax ku samaynaya dabeedna saasuu eega wuu isleeyahay waxbaba ka qaadi maysidka dhib kalaba kaasii gaadhays dabeedna wuxuu odhanaya waan ku cafiy cafwiga qiimaha le waa alcafw can maqdira adoo awoodle inaad wax cafiso kaasaa qiimo badan laakiin haddaad baqdin wax u cafiso sharaftii waad yeelanaysaa laakiin kaa gaari maysid marka cafis markii la sheegay waxaa lagu lamaaneeyey awood yani ilaahay wuxuu cafiya isagoo awood leh kaana cafuwan waa mid wax cafiya qadiiran awoodna le markuu wax cafinay marka waxaa kasoo dhex baxaya in cafwigaasi uu yahay maca almaqdira isagoo awoodaya ilaahay ciddaa uu cafinayo inuu ciqaabo inuu waxa weeye haddana cafin ifat lcafwi alqudra ayaa ku sugan waqowluhu walyacfuu ha cafiyaan waliyasfaxuu ha dhaafaan safxi waxaa la yidhaahdaa qofkii xumaanta kugu sameeya inaad ka jeesato afanadribu cankum dikra safxan yacnii dhabanka in la jeediyo safxi waa dhabanka markaa qofkii xumaanta kugu sameeyey baad ka jeesanaysa oo waad u dhaafaysa walyacfuu ha cafiyaan waliyasfaxuu ha ka jeestaan alaa tuxibuuna miyaydan jeclay an yanfir allaahu lakum ilaahay inuu idin dambi dhaafo wallahu alle afuurun waa alle dunuubta dhaafa oo raxiimun waxa weeye naxariis badan ayaddana waxaynu ka qaadanaynaa sifat lmaqfira ilaahay inuu dembi dhaafo walibana waxaa aayaddu ay sii tilmaamaysaa ifaadka alle subxaanahu ee dadkana loogu yeeday aljazaau min jinsi lcamali inuu yahay kuwii horena waa ka faa'iidaysanayn markaynu lahayn yakiidu biman kaada bihi wayastahziu biman yastahziu bihi yacni ciddii tilmaamaha samaysay wixii uu sameeyey baa loogu abaalgudaya aljazaau min jinsi lcamal kuwanina waa la mid qofka dadka cafiya waa loo cafinaya qofka dadka u dembi dhaafa ee xumaanta ka saamaxa isagana waa la saamaxay tajaawazuu lacala allaha yatajaawazu cana waa ti saxiixaynka ay ku timi ninkii ilaahay maalinta qiyaame uu dambidhaafayay ee loogu dambidhaafay inuu isaguna dadka waxa weeye u dambidhaafayay ama duyunta uu ka cafinayay marka inamaa yarxam allahu min cibaadihi aruxamaa yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi samaa dadka u naxariista ilaahay baa idin naxariisanay cafiya ilaahay baa idin cafinaya u dhaafa khaladaadkooda ilaahay baa idin dhaafaya waa tilmaamaha la doonaya in lagu sifoobo ee sharcigu inoogu yeedhay ilaahayna uu ku sifaysan yahay haddii aad la timaadana ilaahay tiisa uu kuugu abaalgudayo laakiin waxaa jira sifaad ilaahay uu gaar leeyahay oo aan lagaga dayanayn alcizu izaari wاlkibriyaau ridaai faman naasacnii fiihima cadabtu alla subxaanahu wa tacaala isla weynaanta iyo kibirka ilaahay baa iska leh lagaga dayan maayo dunuubta waaweyn bay ka mid tahay qofku inuu isweynaysiiyo inuu isweynaysiiyo waqowluhu tacaala wlilaahi ilaahay bay u sugnaatay alcizatu sharaftu ay u sugnaatay walirasuulihi rasuulkiisa ayay u sugnaatay iyo walilmuminiin muminiinta ayay u sugnaatay aayadanina waxay tilmaamaysaa alla inuu ciz ku sifaysan yahay hore aynu usoo marnay alcaiiz lxakiim oo aynu tilmaanay cizadu inay saddex tahay ciza lquwa wa ciza sharaf wa ciza lhalaba ya saddexdaa waataynu soo tilmaanay ilahaybaa saddexdaba iskale ifatulciza ilahaybaa waxa wey ku sifaysa walirasuulihi walilmuminiinna waa cizaynta waa alla cizeeyey wey uu rusushiisa iyo muminiinta uu cizeeyey wa qowluhu tacaala fabicizatika lauwiyanahum ajmaciin fabicizatika ilaahayow sharaftaada ayaan ku dhaarta ibliis baa odhanaya laawiyanahum lumiye oo lumiye ajmaciina xaalay yihiin kuwa dhan ayadan waxaynoo tilmaamaysa ilaahay inuu ku tilmaaman yahay ifat lciza waxaynu kaloo ka faaiidaysanayna ilaahay ifaatkiisa in lagu dhaarto fabicizatika nabiguna waa ku dhaartay alayhi salaau waalaam nabi ayub baa ku dhaartay sida bukhaari ku timi bala wacizatik axaadii badan baa tilmaamaysa waa la magan gala acuudu biciza llahi waqudrati min shari ma ajid wauxaadir marka in lagu dhaarto sifada alle cizada iyo kuwa la midka ah in la magan galo acuudu bikalimaat illaah waa ifo alle wey kelmadihiisu acuudu biciza illaah waa ifo alle in la magan galo iyo in lagu dhaarto intuba waa bannaantahay fabicizatika lauwiyanahum ajmaciin halkaana waxaa inoogu dhammaatay ifaadkaasa inoogu dhammaaday inta dambe waxaa inoo bilaabmaya waxa weeye ifaat sulub tilmaamo ilaahay loo diiday kuwaasi waa kuwa la sugay kuwa ilaahay loo diidayo ayaa waxa weeye inoo soo socda insha allahu tacaala hada wallah aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbihi wslm